bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu istixbaabi jacli الnawaafili fi lbeyti sawaءa raatiba wغayraha wاlmri bالtaxawuli lلnaafilati min mowdici اlfariidati aw اlfasli beynahma bkalaam baabu istixbaabi jacli الnawaafili sunnooyinkii yeelidooda sunnanimadeeda ayay u baabtay caddeyntiisa fil beyti guryaha in la yeelo oo salaadaha sunnooyinka in guryaha lagu tukado arrintaa inay sunno tahay caddeynteediiba u baab yahay sawaa-un marka waxaa isku mida kaanat ha ahaato taasi sunnadaasi alraatibata raatibada ha noqoto wa wagayrahaa ama geyrkeed ha noqoto sunnadaasi iyo walamri is-amrid lays-amre bitaxawuli yacni la wareegid yani linaafilati sunnada lala wareego min mowdici alfariidati lagala wareego meeshii faradka lagu tukaday aw ilfasli ama kala soocidoo beynahumaa la kala sooco faradkii iyo sunnadii bikalaamin hadal lagu kala sooco tarjamada dhowr waxyaabood bay koobaysaa awalan tarjamada yacni dhowr tarjamouna siiya ta ugu horeysa waxay tahay salaadaha sunnada waxaa fadli badan in guri lagu tukado guryaha loo raro guryaha la geeyo sunnadaasi ama ha noqoto sunno raatiba ah ha noqoto ama ha noqoto sunno aan raatibo ahayn raatibo waa midda salaadaha ka horeysa iyo kuwa ka dambeeyo midda aan raatibada ahaynna waa sunnooyinka salaatuleylka iyo wax lamidka oo kale guryaha in loo laga dhigo tarjamada labaad waxay tahay al-amri bitaxawuli linnaafilati salaada sunnada ah in loo wareego oo yacnii min mowdici alfariidati meeshii faradka lagu tukaday inuu qofka intou ka istaago meel kale oo ku sunnaysto waa masalo labaad waay nacam masalada saddexaad waxay tahay aw ilfasli beynahumaa bikalaam ama in hadal lagu kala sooco salaad farda baad tukatay qof baad maalan la hadlaysaa kadib meeshaada daarta iskaga sunnayso mar haddii aa ku kala soocday hadal aa ku kala soocday saddexdaas tirjamuun ayuu halkan marka baababkan uga hadlayaa baabkan can zayd bni thaabitin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalama qaal nabigu waxau yihi salluu tukada ayuha nnaas dadow fii buyuutikum guryihiina ku tukada fa ina afdala asalaati salaad midda ugu fadli badan salaatulmar-i weeyaan qofka salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado ila almaktuuba midda faradka mooyaane muttafaqun calayhi xadiidkan marka wuxuu leeay salaad qofka salaadiisa waxaa ugu fadli badan midda uu gurigiisa ku tukado marka laga reebo salaada faradka ah midda faradka waa inuu masaajidka yimaado ee jamaacada uu ku tukado horay ayaan jamaacada iyo fadligeeda iyo waajibnimadeeda iyo horaan uga soo hadalnay nacam dadku marka waa labo rag iyo dumar un weeyaan ragga ayaga sidaa nebigu sheegaya sala allahu calayh waali wasalam weeyaan xadiidkan uu ku tilmaamayo sunno waxaa u ah salaadaha faradka inay guriga masaajidka ku tukadaan salaadaha sunnadana inay guriga ku tukadaan baa u fiican dumarkii soo qabsa marka eh, yani haweenkii haweenka ayaga waxaa u fadli badan inay ku tukadaan salaada faradka iyo midda sunnadaba gurigooda u fadli badan maxaa nabigu sal allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi haweenta salaada ay gurigeeda ku tukato gurigeeda yacni meeshiisa bannaanka ee qolka xoogaa banaanka ka aheed eh, yacni eh, guriga ka mid ah yaa waxay ka fadli badan tahay midda ay masaajidka ku tukato tan ay ku tukato qolkeeda gudahana waxay ka fadli badan tahay midda ay guriga banaankiisa ay ku tukanayso yay ka fadli badan tahay buu yiri nacam maxaa yeeley tasatur iyo isqarin ayay iyadu asal ku tahay qofka dumarka ah ayb xadiidkaasna marka sidaasuu nabigu ku tilmaam marka haween haweenku ayaga guriga u fadli badan masaajidka marka way ku tukan karaan laakiin oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoomaha alle haweenka yacni ha u diidinina masaajidyada ha u diidinina saasuu nebigu amray sala allahu alayh waali wasalam ragga waxaa la amray iyaguna inaynan haweenka iyadoo la ogyahay guriga inuu u fiican yahay u fadli badan yahy haddana hadday masaajidkii rabta inay ku tukato jamaacadii soo aado inaan loo diidin allahuma haddii jidka looga cabsanayo dhibaato iyo amni darro iyo khowf inuu jiro iyo wax wax kale iyada nacam ayb hay wixii khawf iyo kale waa wax kale waa iyadan marka taasaa marka iyado haweenku marka xaalkooda iyakuna waa sidaas markaasuu weliba nebiga wuxuu ku daray walyakrujna tafilaat waxaa la amray markay masaajidka usoo baxayaan haweenku nebigu wuxuu yihi ha soo baxeen ayaga oo aan dhar qurux badan wadanin iyagoon isqurqurxinin ha iska soo baxaanoo caadigooda iska ah nacam ayb haweenka eh, asxaabtana masaajidka waa soo aadi jireen xataa salaada subax oo marka xadiidkii salaada subax waqtiga nebiga uu gelaayay ee laga hadli jir laga hadlaayey wuxuu geli jiray nebiga salaada uu ka bixi jiray eh, haweenku marka waxaa weeye intay tukadaan ayay baxaan ay baxaan ayagoo ku duuduuban maryahooda maa yucrafna iyadoon la aqoonsan karin oo min alkhalas mugdi dartiis salaada subax xataa waa soo aadayeen marka ayb marka macnuhu laakiin waxaa weeyaan da amnigii iyo waxaana waa ku xirantaha dabcan taa iyadoo mas'alo kala wa wacan ibni cumara radial marka guryaha in lagu tukadaa marka wax faa-iido badan baa ku jirto gurigii in salaadii wax laga siiyo gurigi inuu kuu marqaati furo ilaa dhulkaad ku tukataba adiga waa kuu marqaati furayaay waxaa ku jira faa-iidada kale waxay ta shaydaankii guriga in looga naaro oo salaadii uu yacni haddii guriga salaad lagu tukadaa waa guri qur-aan lagu akrinayo weeyaan waxyaabahaas oo dhan oo fawaaida baa ku jirto wacan ibni cumara radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi ijcaluu yeela min salaatikum salaadiinna fii buyuutikum guryihiina dhexdeeda ijcaluu yeela min salaatikum salaadihiina wax ka mid ah fii buyuutikum guryihiina yeela walaa tatakhiduuhaa guryaha ha ka dhiganina qubuuran qubuur ha ka dhiganina xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa guryihii haddii la amray in haddii la amray guryihii in lagu tukado haddana laga dabageeyey walaa tattakhiduuhaa qubuuran guryihii qubuurha ka dhiganina laga dabageeyey qubuurta inaan lagu tukan karin maxaa yeeley haddii lagu tukan karo qubuuraha nahyigaas iyo amarkaas meel laguma jamciyeen oo laba shayba waa na laga reebo inaan meydkeenna guryaha ku aasna waa na laga reebo guriga la degan yahay in meyd lagu aasaa ma aha meydku waa in qubuuraha la geeyey ee meelaha loogu talagalay maxaa yeelay guryihii salaado sunno ah baa lagu tukanayaa haweenkii baa ku tukanayaan sidaa darteed marka haddii qabri ou ku yaalla inaan lagu tukanaynin baa imaanaysa marka hadhow nacam dadkiibau salaada ka xayiraa marka qabrigii <clears throat> marka waa kaasa ijcaluu yeela min salaatikum salaadiina wax kamida fii buyuutikum guryihiina ka yeela <clears throat> walaa tatakhiduuha ka dhiganina guryihii qubuuran qubuura ka dhiganina <clears throat> ama waxay tahay qubuur ha ka dhiganina waxaa loo jeedaa qubuuraha ayaan ahayn meel lagu cibaadeysto dadku hadday dhintaan kadib cibaado la imaan maayaan oo cibaado lagama rabo mana cibaadeystaan dadka ahlu qubuurka ah marka idinka dad ahlu qubuur oo kale ha noqonin oo guryihiina meel qabri oo kale oon lagu cibaadeysanin ha ka dhiginina waay ee ku cibaadaysta guryaha ayb wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalama idaa qadaa axadukum midkiin hadduu guto salaatahu salaadiisa fii masjidihi masjidkiisa uu ku tukado falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa nasiiban nasiib ha uga yeelo min salaatihi salaadiisa ha uga yeelo gurigiisana bal nasiib ha ka siiyo salaadiisa fa ina allaha alle jaacilun mid yeelaya weeyaan fii beytihi gurigiisa dhexdiisa min salaatihi salaadiisa wuxuu uga yeelayaa darteed khayran khayr buu u yeelayaa <clears throat> rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka salaada aada gurigaaga ku tukanaysid ilaahay subxaanahu watacaala khayr ayuu gurigaaga uga yeelayaa oo yani gurigaaga ahalka joogaa barakoobaayo waxaa barakoobayo dadkaa yacni <clears throat> ilmihii iyo xaasaskii iyo wax dhan baa yaa ku barakoobayan gurigii baa ku khayreysanayo ayb <clears throat> ayb wacan cumara bni cataa ana naafica bna jubayr arsalahu naafic bni jubayr baa diray ila saa-ib ayuu u diray ninka la yiraahdo ibni ukhti namir ahaa ibni ukhti namir yas-aluhu xaal uu weydiinaya can shay-in shayin shay ra aahu ou arkay minhu isaga uu ka arkay mucaawiyatu mucaawiyo yas xaal uu weydiinaya can shay-in shayin shay ra aahu minhu mucaawiyatu mucaawiyo ou ka arkay xaggiisa isaga fi salaati salaada dhexdeedana ah fa qaala waxa uu yihi nacam haa sallaytu macahu waan la tukaday aljumcata jumcadii baan la tukaday ayb sallaytu macahu aljumcata jumcadii baan la tukaday fi lmaqsuurati maqsuuradii ayaan kula tukaday maqsuurada marka iyada waxaa weeyaan waa yacnii waa sidii meeshaan hadda imaamku ou galo mixraabka oo kale ah waa nacam waa meel yaroo yacni mixraab oo kale ah ama si uga yar go-an masaajidka nacam oo imaamku ou galo waay imaamku ou geli jiray laa siyama xiliyadii dambeo dadka yacni ay badatay dilka la dilayo imaamyada iyo ay bateen oo kale ayaa halkaasuu geli jiray meeshaasaa laguna marka ilaalin jiray oo isaguna salaada uu dadka ka bixin jiray oo ka tujin jiray nacam sidaad ogsoontihiin ka hor de mucaawiya ka hor ma jiri jirin maqsuuraadkan iyo waxaan caadi unbaa imaamka inta usoo gala ninka amiirulmuminiinka oo salaadana u tujin jira dadka waa tii cumar lagu dilay marka subax asoo salaadii tujinayo nacam abu lu-luat almajuusi ninkii la dhihi jiray intuu safka soo dhexgalay middi qaatay markaa uu dardaray cumar radia allahu canhu marka eh, mararkaas kadibba adiga waxaa weeyaan eh, waxaa badatay marka taas kadibna markay fitankii bateen oo khawaarijtii iyo shiicadii iyo waxa ay aada usoo fara bateen waxaa dhici jirtay marka dilku wuxuu iska noqday wax aada u badan ilaa xad markaas ilaa ay dhacday yani khawaarijtu ay ku heshiiyeen mar mararka kamida inay xilliga salaada unbay dadka ku gaadayeen markaas nacam camr ibn ulcaas iyo mucaawiye iyo cali bn abi aalib hal mar in la dilo nacam markaas adugu marka laba kamida un maba aynan markaas imaanin meeshii camr ibn ulcaas ayaa marka isaguna isagana marka nin kalaa lagu qalday ma unan imaanin camr ibn ulcaas nin kalaa lagu qalday marka khaarijo la yihaa nacam markaasuu ninkii khaarijiga ah ninkiiba u dilay isagoo camr ibn ulcaas u malaynayo markaasuu wuxuu yidhi araada allaahu khaarija wa aradtu camran nacam maha camal iska noqotay camr ibnu caasaan rabay buu yihi ilaahayna khaarijow rabay naam inuu dilo marka wax noocaas markay waxyaabahaasoo kale ay bateen ayaa waxaa dhacday marka in dadku ay markaas meel maqsuuro oo sidaa usoo kooban oo xayndaab camala ay geli jireen umarada ayb dhibna male haddii taasoo kale xaaladaasoo kale ay iska jirto ayb wuxuu yihi marka nacam buu yidhi sallaytu macahu ljumcata jumcadii baan la tukaday fi lmaqsuurati baan kula tukaday falamaa sallama alimaamu imaamkii markuu salaama noqsaday qumtu waan istaagay ayb falamaa sallama alimaamu imaamku markuu salaamo noqsaday qumtu waan istaagay fii maqaami isla booskaygaan istaagay meeshaan ku tukaday fa sallaytu waan tukaday falamaa dakhala markuu soo galay arsala ilaya waa ii soo cid diro faqaala uu yidhi laa tacud ha u laabanin limaa facalta wixii aada samaysay oo kale idaa sallayta aljumcata jumcada haddaad tukato falaa tasilhaa ha ku xiriirinin bisalaatin salaad xataa tatakallama ilaa aad ka hadasho ow takhruja ama aad ka baxdo fa ina rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka amaranaa bidalika sidaabuuna faray allaa nuusila salaatan salaad inaanan ku qabanin oonan la xiriirinin bisalaatin salaad yacnii salaad farada mid sunno ah inaanan la xiriirinin xataa natakalama ilaa aan ka hadalno ow nakhruja ama booskii aan ka baxnoon meel kale istaagno rawaahu muslim marka xadiidkan labadii tarjamaba xadiidkan baa qaatay isaguna imaa yacni inaad hadasho oo faradkii iyo sunnadii hadal ku kala goyso ama inaad meesha inta ka kacdo meel kale u leexato ood salaadii sunnada ayd ku tukato sababta marka ciladuna waxay tahay inaan loo malaynin faradkii inuu weli socdo si aan loogu malaynin ayb waa sidaas marka weyn ayb marka eh, sidaas marka uu tilmaamay marka sidaa marka shayga u mucaawiya uu ka arkay buu marka su-aalaya yasaluhu can shayin ra-aahu minhu mucaawiya mucaawiya uu ka arkay fi salaati salaada dhexdeeda marka taabuu marka u sheegay baabu lxathi rawaahu muslim baabu lxathi calaa salaati lwitri salaatulwitriga isku boorin laysku booriye caddaynteediibu u baab ahe wa bayaani anahu iyo caddayn la cadeeyo anahu isagu witrku sunatun inuu yahay mu-akadatun la adkeeyey wa bayaani waqtihi iyo waqtiga witrka caddayn la cadeeyo saddex tarjamo halkaana kusoo qaatay tarjamada waxay tahay witrka in laysku booriyo mid labaad waxay tahay inuu sunno yahay ounan farad ahayn mid saddexaad waqtiga witrka salaada witrka waa salaada tirada isdheer leh ee habeenkii la tukado waqtigeeduna waxa uu bilowdaa cishaha kadib adiga markaad cishaha tukato nacam adoon cisho tukanin witr ma samey kartid nacam cishaha markaad tukato kadib uu bilowdaa waqtigeedana aakhirkiisa wuxuu dhammaadaa waagu markuu beriyo inta uu waaga ka baryaayo intaa inta udhexayso cisho markaad tukata ilaa waaga uu ka baryaa witer waqtigiisi waa jooga waad haysataa iyada marka witerku waa sunno xanafiyada iyagu waxay qabaan witerku inuu waajib yahay nacam laakiin waajib maahna waa sunno sida saxiixa ah maxaa yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkii reebaadiyaha ah ee u yimidee yiri nin baad noo soo dirtay ninka aada noo soo dirtayna wuxuu noo sheegay in shan salaad nulagu leeyahay habeen iyo maalin waxa uu yihi marka hal calaya kayruhaa shantaa waxaan ahayn oo aniga waajib igahoo laygu leeyahay ma jirtaa nebigu wuxuu yihi laa maya ma jirta buu yihi ilaa an tatawaca inaad iska adiga sunaysanaysa ma ahan xadiidkaa marka waxaa laga qaadanaya witrku inuusan waajib ahayn shan salaad baa waajib ah wax kale waajib kuguma ahan aa layidhi inaad adiga sunaysanaysa un ma ahani marka laakiin waa sunna mu-akada weeyaan witrka ilaa culammada qaar ay yihaahdaan qofka daa'imo inuu ka tago oo witirka ka tegistiisa barnaamij ka dhigtaba waxyaabaha muruu'ada qofka iyo akhyaarnimadiisa wax u dhiban waayo walidaalika markaati ma gelaayaba nacam ayb sheikhulislaam ibnu taymiya sidaasuu yihahdaa nacam maxaa yeele waxyaabaha qofku markaatida uunan ku gelin waxay tahay inuu kabaa-ir iyo dunuub waaweyn ku dhex jiro mar walbo amase inuu yacnii waxyaabaha akhyaarnimadiisa wax u dhibaayo inuu marka la imaado mar walbo muruu'a la yaraha waxyaabahaas oo kale marka witirka oo laga tagaa oo la daa-imaa waxay kamid tahay muruu'ada qofka oo akhyaarnimadiisay wax u dhibaysaa dembiba yaanay ahaanin marka markhaatidiisu ma dhammaystirna ayb waxa uu yihi marka witirki marka waa kaa can caliyin radia allahu canhu qaal alwitru witirka laysa bixatmin waajib ma aha ka salaati lmaktuubati oo kale sida salaada faradka oo kale waajib uma aha walaakin sanna rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waa jideeyey nabigaa jideeyeyse sala allahu alayh ali wasalam qaala waxau yihi in allaha alla witrun ilaahi subxaanahu watacaala waa hal yani witrig waa tiro isdheer waay hal tirada isdheer hal bay ka bilaabataa marka alla waa hal waay nacam ilaahi yuxibu wuxuu jecel yahay alwitra buu jecel yahay tirada isdheer witrkuu jecel yahay ee fa awtiruu witriya yaa ahla alqur-aan dadka qur-aankow war muslimiinay dadka ahlu qur-aanka ahoo witriya oo witrka la imaada rawaahu abu daawuuda watirmidiyo waqaala xadiidun xasan ayb xadiidkan shaahid buu leeyahay min xadiidi ibni mascuud sidaasuna xasan ku yahay marka wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxaay tihi min kulli leyli habeenka dhammaantiis qad awtara rasuulullahi rasuulka waa witriyey sala allahu alayh waali wasalam habeenka dhammaantiis nabiga witr waa tukaday yani waxaa laga wadaa habeenka dhammaantiis waa witr tukaday waxay tahay marmarna habeenka awalkiisa witrkiisa tukan jiray marna saq dhexe marna gadaal wakti dambe saas waa macnuhu naca <coughs> ee ma ahan hal habeen ayaa waxa weyaan oo gelinka horena witir tukaday gelinka dhexena witir tukaday kii dambena oo witir tukaday saddex witir bou tukada lagama wada min <coughs> kulli leyl habeenka dhammaantiis qad awtara rasuulullahi rasuulka waa witriyey sala allahu alayh waali wasalam <coughs> min awali leyli habeenka awalkiisa wa min awsadihi dhexdhexdiisa wa min aakhirihi habeenka aakhirkiisa wantahaa witruhu witrigiisii wou dhammaaday ila saxari buu ku ekaaday ilaa waqti saxarka waqtiga la suxuurtaa witrkiisuna oo ku ekaaday yani waqtiga witrka sida ugu fadliga badan waa in gadaal loo dhigo salaad daada midda ugu danbeysa inaa witrkii ka dhigto saa weyaan sunnada laakiin waa hormarsan kartaa haddii aa istiraadid caawa ma soo kici kartid amaa soo kici weysaa cisho markaa tukata iska tuka witrkaada haddii aada soo kacdo ka waran marka witirkaaga waa hormarsatay waana soo kacday haddii aada soo kacdo salaadahaaga iska tuko un intaad tukanaysa iska tuko salaatuleylkaaga ah. laakiin witir ha ku celinin witir labaad ha ku celinin maxaa yeele xadiidkii dalq ibni caliyin baa wuxuu ahaa laa witraani fii leylatin hal habeen laba witir ma jirto hal habeen laba witir ma jirto sidaa darteed marka waa saas culamada qaar ayaga waxaa jira dhahaya waa la jebinayaa witerka haddaad habeenka awalkiisa witer tukatay ood soo kacdo hal ragca keliya ayaad tukanaysaa tii horey jebinaysaa witerkii hore kadib intaad doonta iska tuko haddana gadaal witer ka sameeyo laakiin waa laga fiicanyaa saa laftirkeeda lanna maxaa yeele saxaabiga xadiidka laa witraani fii leylatin werinaya dalqi bni caliyin intuu witerkiisa soo sameeyey ayuu dadkiisi u yimid markaasuu salaad tujiyey salaatuleyl ahayd salaada markii ay dhammaatay ragcaadkii witirkii ou haray buu ka soo baxay mid ayaga kamida buu yiri witirka ka bixi buu yiri aniga witir waa tukaday buu yiri laa witraani fii leylati ayb wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala ijcaluu yaala aakhira salaatikum salaadiina ta ugu danbaysaa bileyli habeenkii witran witir ka dhiga bileyli marka waxaa weya maalinkii witir lama sameeyo habeen baa witirka u iska leeyahay salaadiina ta ugu dambaysaa witir ka dhiga muttafaqun calayhi de witirka markii la tukadana salaad kale waa iska tukan karaa qofka oo nebiga laba ragco fadhi ka tukan jiray witirka kadibba <clears throat> mutafaqu calayhi wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal awtiruu witirka sameeya qabla an tusbixuu intaydnan waa beriisanin qabla an tusbixuu inta aynan waa beriisan macnaa intaynan waa beriga aynan gelin waa qabla an tadkhuluu fi sabaaxi inta aydnan subaxi dhex gelin waa rawaahu muslim <coughs> qofka goorma u galaa marka witirka subaxa waagu marka u galo ou beriyo qofka subaxiibau dhex galay markaa witirka waa dhamaaday <coughs> rawaahu muslim wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana yusalii wuxuu ah inuu tukanaya salaatahu salaadiisa bileyl habeenkii wa hiya iyada oo muctaridatun ku gudban beyna yadayhi hortiisa ku gudban fa idaa baqiya lwitru witrkii hadduu haro haddii uu witrka u haro ayqadahaa waa toosinayey fa awtarad markaasay witirka la sameynaysay tukanaysay fa awtarad markaa way witrinaysay rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu fa idaa baqiya alwitru witrka haddii uu haro wuxuu dhihi jiray quumii istaag fa awtirii witrka sameey yaa caaisha caaishahay ayb marka waxaa laga qaadanayaa tanna marka salaatuleylka inuu hormarin jiray dabadeed marka witrka marka u hara gadaal inuu witrkiisa ka dhigan jiray iyo in ehelka la toosiyo oo salaada loo toosiyo oo kheyrka iyo yani waxyaabaha khayrka uu ku jiro ehelkii iyo yani qofka xaaskiisii iyo ilmihiisii inuu ka qeyb ee uu marka witirkaa usoo kiciyo uu yihahdo witirka waqtigiisii weeyaan haye tukada sidaa inuu yihahdo isaga keliya un aanu iska tukanin ayb wacan jaabirin radia allaahu canhu wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal baadiruu subxa bilwitri baadiruu la degdega asubxa subaxi bilwitri witirka kula degdega oo yacni waxaa weeyaan subaxa kala degdega witirka oo intaan subaxa lasoo gaarinba witirka sameeya rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man khaafa qofkii cabsada an laa yaquuma inuunan istaagin min aakhiri leyli habeenka aakhirkeeda falyuutir awalahu habeenka awalkiisa qeybta hore habeenka ha witriyo waman damica qofkii jeclaysa qofkii damcayo ee markaa yacni rajaynayo an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka aakhirkiisana falyuutir ha witriyo aakhira leyli habeenka aakhirkiisa haddaa is leedahay waa soo kici kartaa habeenka dib u dhigo waterkii haddaa is ma soo kici kartidna horeba iskaga tuko fa ina salaata aakhiri leyli ah, habeenka aakhirkiisa salaadeeda mashhuudatun weeyaan mid la xaadiro markhaati laga yahay malaa-igtii baa xaadirayso wadalika kaagaasaana afdalu fadli badan inaad gadaal u dhigato waterkii rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey baabu fadli salaati duxaa barqada salaadeeda fadligeeda cadayntiisiiba u baab yahay halkaana salaad barqada la tukado uga hadlayaa wa bayaani aqalihaa inta ugu yar cadaynteeda wa akharihaa inta ugu badan cadaynteeda wa awsadihaa inta ugu dhexdhex inta ugu dhexdhex cadaynteeda iyo walxafi isku boorin oo cala lmuxaafadati ilaalin la ilaaliyo caleyha iyada la ilaaliyo laysku booriyo salaatu duxada fadliga ay leedaho uga hadlaya halkaan kugu dhiiri gelinaya iyo inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo inta dhexdhexe iyo yacni in la ilaaliyo la daa-imo weliba marka salaatu duxada iyada waa sunna caaisha waxaa laga wariyaa inay tiri nebigoo tukanayo aniga ma aanan arag eh, duxada salaatu duxada laakiin waxaa lagu xumbaaraya iyadaan arkin qeyrkeedna waa arkay saxaabada kale hadday leeyihiin nebiga duxada waa tukan jiray de ninkii arkay isaga ninka arkaa cilmi marka dheeraad ahaayo kaas ka unbaa la qaadanayaa qofka aan arkinna kullu maa fiihi inuunan ogeyn unbuu sheegay bis hadduunan ogeyn oo qof kale uu og yahay qofka og baa marka yani qowlkiisa la hormarinaya dabcan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi awsaanii qaliilii wadaayigaygii wuxuu ii dardaarmay bihalaathi siyaamin bithalaathin saddex buu ii dardaarmay bisiyaami halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda oo min kulli shahrin bil kasta ah bil kastaa saddex beri inaan ka soomo waa saddexda caddada saddex iyo tobanka afar waa saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka waa saddex bishiiba waa saddex beri bis adoo bisha dhan soomay la mid tahay maxaa yeele halkii xasano toban wa toban jeeraa lagu laalaabaa marka markaad saddex maalmood soonto soddon beri adoo soomay la ajirtaan ayb waa soonka sunnada intaas raatib haddaa hadduu qofka ka dhigto intaas inta kale markaas waa usii gudbaan bisiyaami halaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin bil kasta iyo wa ragcatay duxaa barqada labadeeda ragco wa ragcatay duxaa labada ragco ee barqadii la tukado goormay bilaabanaysaa marka waxay bilaabanaysaa cirka markay qoraxda waran intii la egoo kale kor uga soo baxdo ilaa iyo duhurka intaa inta udhexaysa waa waqtigeeda waa joogaa iyada salaatu duxada waqtigeeda waa kaas xilliga ay ugu fiican tahayna waa xilliga ay ugu qoraxdu markay aada usoo kululaato waa afar saac meelahaasoo kale ama tobanka subaxnimoo kale meelahaas ugu fiican tahay xilligaas yani kulaylku waa soo ziyaadaya xadiidku wuxuu ahaa salaatu lawaabiin xiina tarmadu lfisaal dadka ilaahay u toobadkeenida badan salaadoodu ay tukadaan waa xiina tarmadu lfisaal geela ubadkiisa yaryar marka ay cagagubtaan oo yacni waa tobanka koo tobanka meelahaas oo kale raxda waa soo kululaato cilligaas ugu fadli badan <clears throat> wa an uutira iyo inaan laba ragca marka ayaa ugu yarna waa xadiidkan sida uu tilmaamayo iyo wa an uutira inaan witir sameeyo qabla an arquda intaanan seexanin ka hor muttafaqun calayhi wal-iitaaru qabla annawmi wal-iitaaru witirka qabla annawmi hurdada yacnii horteed inamaa yustaxabu waxaa loo sunneeyaa liman laa yahiqu qofkan ku kalsoonayn bilistiiqaadi soo toosidoo aakhira leyl ou soo tooso qofka aan islahayn aakhiru aakhiruleylkaad soo toosi kartaa baa loo sunneeyaa inuu intuuna seexanin ka hor iska witriyo fa in wathiqa hadduu ku kalsoon yahay naftiisa fa aakhiru leyliya afdalu fadli badan gadaal in loo dhigo wacan abi darin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal yusbixu waxaa waa beriisanaya calaa kulli sulaamaa xubin kasta oo min axadikum midkiin ka mid a sadaqatun sadaqa ayaa kusoo waaberiisanayso xubin kasta oo idinka idinka mida subxi markuu qofka soo tooso sadaqa iyadoo ay ku waajibtay oo dushiisu ay sadaqa tahay ayuu soo toosaa qofka maxaa yeelay jirkaaga ayaad ka shukrinaysaa maxaa yeele qofku haddii ilaahay isagoo caafimaad qaba uu soo toosiyey ee yacni maahan inuu yacni nolosha ka dhigto ruutiini inuu ka dhigto wax iska ruutiini oo iska socdo inuu noloshii ka dhigto ma aha ee uu yacni yiraahdo habeenkiina waa la seexdaa subax marka lasoo kacana inta musqusha la galo xoogaa la dhaqdhaqdaa dhar la gashtaa shaqaa hore loo sii aadaa waa lasii ordaa lixda markay tahay maqribnimana shaqada waa laga yimaadaa iyadoo la daalan yahay markaasaa yacni telefisyon iyo wax fiirfiirsigiis inta la galo haddii cunto la karsado la cuno haddana la seexdo noloshu saas ma aha nacam ilaahay dadkan wuxuu u abuuray hadaf nacam hadafka loo abuurayna waa inay ilaahay caabudaan wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun haddaynan hadafkaas la imaanin ama aynan garaninna waxba ma fahamsana oo xoolahay la mid noqonayaan xoolaha ayaa adduunyada way nool yihiin shahwadoodana waa gutaan subaxiina daaq waa aadaan dugaaguna waa qaraabtaa intaa wuxuu ka shaqeeyaa soo u qaba lahay wax uu yacni cuno cuntadiisana waa raadsadaa shahwadiisana waa raadsadaa khalaas wax kale male isago caqli lama siinin sidaa darteed waajib wax ku ama jiraan haddaad adigana sidaasoo kale u noolaato waa dhibaata nacam oo allihii ku abuuray aadan intaad inta fakerto mar maxaa adiga lagu abuuray aadan dhehaynin nacam marka islaamku waa diin marka runtii aada iyo aada u mudan qofka ilaahay uu ku arsuqay inuu ku shukriyo ilaah uga shukriyo maxaa yeele islaam la-aan waxaa weeyaan waa xayawaannimo waay nacam qofku noloshiisu nolol xayawaannimo oo bahiimi ah ayay isku bedelaysaa nacam wax macnaha male qofka adduunyada inta uu ka gaaro cilmiga maadiga inta uu ka gaaro iyo aqoonta inta uu ka gaaro iyo yacnii maskaxda ilaahay siiyey inta ay inta ay la-eg tahay wax macnaa ma laha marba haddaan u adeegsan karin war adiga yani maxaa lagu abuuray ba hadduuna inta meel fariisto intaas keliya uunan ku fakeraynin wax maskaxdiisa ay taraysa male cadaab lay ku tahay maskaxdiisa naam qofka marka subax markuu soo waabariisto waa inuu ogaado yani mm qofka muminkaa markuu soo waabariisto ou soo kaco ilaahay ayuu u mahadnaqayaa alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur ayuu leeyahay alxamdu lilahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi ayuu dhahayaa waxaa weyaan marka waa weyse iyo ayuu gelayaa iyo dahaaro salaadii <clears throat> salaaddii ayuu tukanayaa tii sunnada ayd tii kalaba <clears throat> maalinkaasna wuxuu ka shaqeynayaa marka dabcan inuu ilaahay u shukriyo xubnahaagaas marka caafimaadka qabee ilaahay subax uu soo toosinayo sadaqaa ku waajibtay sadaqada marka maxay noqonaysaa marka sadaqada in lacag la bixiyo miyaa keliya ma ahan waa tan fa kullu tasbiixatin subxaanallah subaa subxaana allaahi kastaa sadaqatun weeyaan haddaad subxaan allahi tiraa sadaqadii waxbaad ka gudda iska gudday wa kullu taxmiidatin alxamdu lilaahi kastaana sadaqatun weeyaan wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allahu kastaana oo la yiraahdaana sadaqatun weeyaan wa kullu takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatun waa sadaqo wa amrun isamrid bilmacruufi macruuf lays amraana sadaqatun wa wanahyun iska reebidoo can munkarin munkar layska reebaana sadaqatun wa yujsi-u waxaa gudaya min daalika kaagaasi ragcataane laba ragca gudayso <coughs> labadaas ragco oo yarkacuhumaa uu tukanayo eh, min adduxaa barqadii uu ka tukanayo intaa lasoo sheegay waxaa kuu gudaysa booskeeda laba ragco oo aada barqadii tukatay bis haddaa labada ragcad tukato sadaqadii waaba iska guddi kulligeed marka ilaah caafimaadkaana siiyeye orodkaas iyo yacni ammaankaas iyo caafimaadkaas iyo waxaas oo dhan na siiyey miyaan marka anaan isugu taagaynin laba ragca kaliya intaasoo caafimaad ba adiga lagu siiyey keyrkaa waa jiran yahay ha laga yaaba inuuna soo kici karin dad badan haddii maanta la dhihi lahay war jirada idin haysaa la idinka qaadayaaye subax walba laba ragco ma tukanaysaa haabuu dhihi lahay nacam dhibka iyo shidada haysa darteed adigiina waa haysataa marka waxaa laga yaabaa inaan ka caajisayno <coughs> wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu ahaa yusali duxaa barqada inuu tukanay arbacan afar wayaziidu waa ka ziyaadinaya maa shaa allahu intuu alla doono rawaahu muslim intuu doonana waa ka ziyaadinaya marka laba ugu yar afar shan kulli waa laga dhigi karaa laba iyo afar iyo sideed iyo toban iyo waa kaas ilaa ilaa sideed ba aduun la gaarsiin karaa laba ilaa sideed <clears throat> duxada ma ahan yani salaatu duxaa ma ahan hadda witr ma aha iyada <clears throat> wacan ummi <clears throat> waxaa laga wariyay faakitata binti abi aalib ahayd radia allahu canha qaalad waxay tiri dahabtu ilaa rasuulilahi rasuulkaan u tegay sala allahu alayh ali wasalam caama alfatxi sanadkii maka la furtay fawajadtuhu waxaan arkay yaqtasilu isagoo qubaysanaya falamaa faraqa markuu dhameeyey min quslii qubayskiisa oo ka dhammaaday salaa tamaaniya ragcaatin sideed ragcaa ayuu tukaday wadalika duxan barqayna ahayd markaa muttafaqun caleyhi xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya inta ugu badan oo nabiga laga hayaa waa sideed salaatu duxada sideed baa ugu badan marka laba ugu yar sideedna waa ugu badan tahay laba ugu yar sideed baana ugu badan halkaanna inay barqo ahayd bay sheegtay waqtigaas salaadan marka uu tukanayo maxay ahayd culamada qaar baa waxay dhahaan waa duxaa qaarna waxay dhahaan maya salaatu lfatxi bay ahayd qaar waxay leeyin waa salaatuduxaa waana sida badan culamada badan ay dhahayaan qaarna maya waa salaatu lfatxi markii nebiga maka uu furtay shukran lilaahi ayuu ilaahay sideed ragco ugu tukaday ayb wahada mukhtasaru mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim muslim riwaayaadkiisa mid kamida lafdigeeda lasoo gaabiyeyba baabu tajwiizi salaati duxaa salaatu duxada banaynteeda ay u baab yahay min irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda laga bilaabo ilaa zawaaliha inta ay dh cirka dhexbartankiisa ka gaarta wal afdalu sida fadliga badanna an tusallaa in la tukado weyaan cinda shtidaadi kulaylka darnaanshadiisa agteeda wartifaaci duxaa iyo barqadii kornoqoshadeeda marka yani xilliga barqada uu aada usoo yani galo can zayd bn arqam radia allahu canhu anahu ra-aa qowman dad buu arkay yusalluuna tukanayaan min aduxaa barqadi faqaala waxau yihi amaa laqad calimuu waxay ogaadeen ana salaata salaada fii hayri hadihi saaca saacadan saacadaan ahayn afdalu inay fadli badan tahay miy mnam ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu waxau yihi salaatu lawaabiina xiina tarmadu lfisaal amaa laqad calimuu yacnii mixay miyaanay ogeyn ana salaata salaada fii gayri hadihi saacati saacadan saacadda aan ahayn afdalu inay fadli badan tahay yani malaa waxau arkay dad yani waqtigii duxada tukanaayo waqti aada u horeeya ka tukanayo markaasu wuxuu leeyahay waqtigan salaada way banaan tahay laakiinse miyaynan ogeyn waqti ka fadli badan inuu jiro waa goorma markaas nebigu wuxuu yiri buu yihi salaatu awaabiina dadka ilaahay u towbad keenista badan salaadooda xiina tarmadu lfisaalu geela ubadkiisa yaryar kolka ay cagagubtaan gubtaan xilligaas waa yiri marka ad waa un waqtiyadaas kuleylka uu aada usoo darnaado rawaahu muslim tarmadu bifatxi taai walmiimi taadoo la kordhigay iyo miimka wabidaadi lmucjamati iyo daad la dhibiceeyey yacni shidat alxari waay kolkii aada u kululaato walfisaaluna waa jamcu fasiilin wahuwa sagiiru min alibil waa midka yara ee geela geela ubadkiisa yar kolkay ka go-aan asaga baabu lxafi calaa salaati taxiyati lmasjidi taxiyatu lmasjidka salaadeeda tukashadeeda cadeyntiisiiba u baabiha taxiyat lmasjidka in la tukado fadliga kusoo arooray isku boorinta yani isku boorinta salaada ay u baabihe taxiyat lmasjid iyada waxaa weyaan qofku markuu masaajidka soo galo waxa ugu horeeya sameeya inay noqoto laba ragco uu tukado labadaas ragco waa laba <clears throat> labadan ragco laakiin salaad ma jirta la yiraa magaceeda taxiyat lmasjid iyada bimaanaa waxaan ujeedaa qofka waxaa laga rabaa masaajidka inuunan fariisanin isagoon tukanin taa un waa muhiimka haddii matalan duhurkii baad soo gashay salaadii duhur baa waxaa ka dhiman xilliga la aqimaya waxaa ka dhiman shan daqiiqa meelahaas oo kale labadii ragceed duhurka ka horreysay ama afartii duhurka ka horreysay taxiitulmasjidna waa kuu noqonaysaa raatibana waa kuu noqonaysa iyadale <coughs> ee ma ahan inaad laba ragcood taxiitulmasjid tukato haddana afar duhurkii ka horeysa aada tukato waa lagu aqima marka waxaa dhacaysa inaadan yani marka muhiimku waxay tahay un salaada adiga tuko ha fariisanin adoon tukanin salaadii oo lagu jiraa timid faradka ahayd mintaan laba ragca taxiitulmasjid maa tukanay maya faradka unbaa tukanay asaa taxiitulmasjid kuu noqonayo faradna asagaa kuu noqonayo xilli la tukaday baa timid masaajidkaas soo gashay taxiyatulmasjid ma ku mashquulaysa iyo salaada markaa kugu jirta baad tukanaysaa nacam iyadaa taxiyatulmasjidna noqonayso sunadii faradkiina iyadaa noqonayso mar sidaa ogo amaa laakiin haddaan waqti salaadba la jooginaad masaajid iska soo gasho waxaa sunna ah inaad laba ragcad tukato markaa waana taxiyatulmasjid labadaa ragc markaa wa karaahati ljuluusi iyo fadhi nicid la nacay qabla an yusaliya intaanu tukanin ragcatayna laba ragco yacni iyo in fadhigii la karaahaystay qabla an yusalliya intuunan tukanin ragcateyni laba ragco fii ayi waqtin waqti kasta oo dakhala uu soo galay awqaadaa laba kale ah waqtiyaalku waa labo waqti salaada in la tukadaa ay banaan tahay iyo waqti la reebay in salaad la tukado waqtiga la reebay in salaad la tukado xataa haddaad masaajid soo gasho taxiyatulmasjid waa sameyna iyada maxaa yeele salaad sabab leh waay salaada la reebayna waa wix aan sabab lahayn waay oo un ajar badso un iskaga tukanaysid waa sida marka culamada muxaqiqiinta ay u badan yihiin waa saas nacam casr kadib baaba masaajidka soo gashay ado casr waa soo tukatay bacd alcasr lama tukado sunno ma jirto laakiin tan munaasabaday ku timid oo masaajidka aada soo gashay ku timid iska tuka markaa nacam haddii ay dhacayso dabcan marka xanafiyada ayagu waxay qabaan yacni nahyiga iyo amarkan nahyigay xoojinayaan waxay leeyiin awqaadda salaada la reeba haddaad masaajidka soo gasho iska fadhiisan leh maa ha tukanin bay leeyihin waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay kugu qashqashaadaan kugu dhibaanba nacam haddii dhib iyo buuq iyo rafaad kale imaanaya iska iska dhaaf nacam sunay ahayd awal inaad buuq iyo dagaal gashaa ka daran nacam dad muslimiina la diriirtood meeshooda haddana ugu tagta weliba nacam hay amase waxaaba dhici karta masjidkiiba inuu kaa xayirmo salaadii faradka aad ku tukanaysa jamaacadii in dhibaata iyo qalqeen ay kaa gasho yeelin iska dhaaf laakiin asalku waa taas wakaraahati ljuluusi qabla an yusalliya rakcatayni fii ayi waqtin dakala wasawaa waxaa isku mid a ah salaa rakcatayni tukayaya biniyati taxiyati ku tukayaya aw amase salaata fariidatin aw amase eh, eh, eh, nacam salaati fariidatin biniyati salaati fariidatin salaad farada niyadeed ku tukayaya aw sunatin raatibatin biniyati sunati raatibatin suna raatiba niyadeeda ku tukaya aw eyriha yani niyo allaale niyadaa doonta ku tuko waa un waxaa weeyaan aduu inaad salaad tukato baa la rabaa midaan haddaay sheegay wacan abi qataadata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa dakala axadukum midkiin hadduu soo galo fi almasjida masaajidka hadduu soo galo <clears throat> falaa yejlis yaanu fariisanin xataa yusaliya rakcatayni ilaa uu laba ragca ka tukado falaa yejlis baa layidhi yownan fariisanin ilaa uu laba ragca ka tukado ee haddaadan fariisanaynin ka warran iska taagantaha inaad iska istaagta aad rabtid ma kugu sunna mu-akada markaasoo kale kuuma aha salaada taxiyadu waxay laazimaysaa ama ay mu-akad noqonaysaa marka aada rabto inaad fariisato ha fariisanin adoon tukanin salaadaas naa saas mutafaqu calayhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam wahuwa fi lmasjidi isagoo joogaa nabiga u imid faqaala salli ragcatayni laba ragcad tuka ayuu igu yiri muttafaqun calayhi baabu istixbaabi ragcatayni bacda alwuduui waysaqaadka ka gadaalay laba ragco la tukadaa fadligeeda cadayntiisiiba u baab sunanimadeeda can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaala libilaal nabiga bilaal wuxuu ku yiri yaa bilaalu bilaalow xadithnii ii sheeg biarjaa camalin camal midka loogu rajo badan yahay camiltahu aada samaysay fil islaami islaamka dhexdiisa camal midka loogu jacayl badan yaho islaamka dhexdiisa aada samaysay ii sheeg fa inii samictu waxaan maqlay buu yihi dafa naclayt kabtaada shanqarteedaan maqlay beyna yaday aniga horteeda filjannati jannada dhexdeeda kabtaada shanqarteedaan jannada ka dhex maqlay horteedee bal camalka aada ugu rajo badantahay inaad ku gaartay bal ii sheeg jannada ilaahay fadligiisaa lagu galaa laakiin darajaadka jannada camalkay ku xiran tahay oo ilaahay sabab camalku uga dhigay laakiin marka laleeyahy camal janna laguma galo waxaa laga wadaa camalkaagi iyo jannada isuma dhigmaan waay nacam oo bixaysu camalkaaga qarash aada bixiso janno ku gadato ma noqon kara nacam jannada ka qaalisay marka waxau yihi qaala waxau yihi maa camiltu ma aanan sameynin camalan camal arjaa huwa isagu arjaa looga rajo badan yahay cindii aniga agteyda min anii anigu loogaga rajo badan yahay aniga lam atadahar inaana soo dahaaro qaadanin duhuuran dahaara weyso fii saacatin saacad oo min leylin habeena ah, oo mase nahaarin maalin ah ilaa haddaan soo dahaaro qaataba sallaytu waan ku tukanaya bidalika duhuuri dahaaradaas waa ku tukan jiray maa kutiba lii wixii la ii qoray an usaliya inaan ku tukado ma soo weyso qaato ilaa laba ragco haddii de farad joogtana waa farad baan ku tukatay haddii kale oo iska weysayso oon aada weyse qaadatayna faradkiina oo waqti dheer ka dhiman yahayna raatibana aynan joogin laba ragco sunatul wuduu ayaa iska tukanay nacam marka labadan ragco fadligaa weyn bay leedahay marka nacam muttafaqun caleyhi wahada lafdu lbukhaariy <clears throat> mutafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariyu addafu bilfaa-i waya sawtu nacli cod kabta shanqarteeda wa wa xarakatuhu iyo dhaqdhaqaaqeeda cala al ay ku dhaqdhaqaaqayso marka salaada salaadan yacni weysaqaadka kadib qofku markuu iska weysaystaba inuu laba labadan ragcan la yimaado sunnatul wudu baa la yiraahdaa iyadu marka haddii ay salaad kugu xigtana waa ka haddaynan kugu xiginna inaa iska samayso taa marka sunanimadeeda ayaa ayaa halkan marka uka cadeeyey baabu fadli yowmi اljumcati maalinta jumcada fadligeeda wa wujuubihaa iyo jumcada waajibnimadeeda waliqtisaali lahaa iyo in loo qubaysto watadayubi iyo is-udgin iyadoo laysu udgiyo waatabkiiri jarmaado ilayhaa iyadoo loo jarmaado jimcada xaggeeda waadducaai iyo duco yowma aljumcati maalinta jumcada la duceysto wasalaati iyo salaad cala nabiy nabiga lagu salliyay sala allahu alayh ali wasalam fiihi maalintaa dhexdeeda wa bayaani saacati alijaabati iyo saacadda ijaabada caddeynteeda saacadda ilaahay haddii la baray oo aqbalayo jimcada ku jirto waistixbaabi ikhaari dikrillahi ilaahay oo la badyo sunnanimadeeda bacda aljumcati jumcada kadibna dhowr tarjamaa ku jirta jumcada fadligeeda awalan ayuu noo sheegi doonaa wa wujuubihaa jumcada waajibnimadeedu noo sheegaya iyadana jimcada maalinta jumcada salaadeeda waa waajib dabcan marka eh, jamaacayna waajib iyada ku tahay oo qof keligiis iskama tukan kara jim jumcada ayb qofka jumcada ka tagaana xadiid baa kusoo aroortay saddex jumco oo isku xigta qofkay ka tagaan tahaawunan fududaysi oo jimcada iska fududaysana darteed ay uga tagto qalbigiisa waa la daboolaa buu yiri nabiga sal l slam man taraka halaatha jumacin saddex jumcadood qof ka taga tahaawunan uga tago marka waxaa weeyaan dubica calaa qalbihi qalbigiisa waa la daboolaa waa la daboolaya qalbigiisa cuquubo ka daranna male qalbiga qofka oo la daboolo maxaa yeele haddii qalbigii la daboolo xaq dambe qalbigii ma gelaayo xaqii ma gelaayo qalbigii qalbigii marka waxaa halis ugu yahay marka inuu diintii ilaahayba ka baxaba halis waa marka nacam <coughs> marka dadka jumcada fududaysanayo oo shaqa ama wax lamida ku fududeysanayo khatar waay nacam waxa u roon qalbigooda iyo iyo shaqada qalbigooda u muhiimsan marka qalbigooda inay ilaaliyaan ayaa laga rabaa haddii aada ilaahay dartiisna ada waxaa weeyaan jumcadii waajibkeedii ula timaado oo yacni bani aadam iyo ilaahay aada alla hormariso ilaahay bani aadamka saa kuu qasbaayaba nacam maxaana dadkan quluubtooda ilaahay unbaa marka gedgediyo waana la arkay dadka saas oo kale ilaahay dartiya hadday alla iyo isu yimaadaan bani aadam alla dadka hormariya ilaahay bani aadamka u qasbaaba naam bani aadamkan muxuu yahay ilaahay unbaa ka shaqaysiiye meelaha fara badanna jumcadii lagama tukado nacam waxaan looga tukanaynin waxay tahay yacni shuruudo aan ilaahay soo dejinin kitaabkiisa kusoo dejinin qaryadiyo weyn waxaad arkaysaa magaalo weyn oo taleefonadeeda lahoo xafiisyo ka furan yihiin oo magaalo iska ahba nacam hadda magaalo iska no wixii magaalo laga heli jiro o dhan ay yaalaan oo dadka degan aynan yarayn ay badan yihiin haddana jumco lagama tukada lagu leeyahay nacam waa khatar qulubtooda ilaahay waa daboola dadka haddaanay jumco tukanin <clears throat> walidaalika marka qofka inuu meel gaara iskaga baxo magaalooyinka ka tago oo uu baadiya iska aado waa laga fiican yahay haddaanay dan ku keenin magaalada inuu joogo si uu dadka jamacada ula tukado jamaacadii uu uga qeyb galo oo waxyaabahaas o dhan baa ku jira waliqtisaali lahaa jumcada in loo qubaysto watadayub in laysu udgiyo watabkiir ileyha jumcada marka khasaa-is aada u badan bay leedahay nacam zaadulmacaadka ibnulqayim wax badan buu ka qoray khasaa-is aada u fara badan bay leedahay waa maalinta ilaahay subxaanah watacaala aadam oo abuuray waa maalinta jannada laga soo dejiyey waa maalinta qiyaamuhu ou dhacaayo weeyaan jumcada marka waa khasaa'isteeda waxaa kamid a ah salaada subax in lagu aqriyo suuratu sajde iyo hal ataa cala linsaan jumcada khasaa'isteeda salliga in la badiyaa kamida qubays bay leedahay baa kamid a jumcadii sayid layaam maalmaha iyadaa sayid oo ah jumcadii wahaakada suurat lkahfi baa la akriyaa waa badan ilaa khasaais aad iyo aada u tiro badan ayuu keenay qaala allahu tacaala alla waxau yihi faidaa qudiyat isalaatu salaada haddii la guto fantashiruu faafa fi lardi dhulka ku faafa wabtaguu doona min fadlillahi ilaahay fadligiisa doona wadkuru llaha ilaahayna xusa kahiira dhin badan hadii jumcadii la tukado dadku marka ganacsigooda ha iska aadeyno ha iska furteen markaas shaqadaadi iska aad oo shaqo tag jimco lama shaqeeya maya ma wax jira ma aha iyada qofka jimcada waa shaqaysan karaa nacam bal imaamu maalik tashabuh waayo saasoo kale uba leeyahay nacam qofka inuunan jimcadii shaqaysanin waa gaaladiyaaba la shabahaaba u leeyahay nacam qofka marka waxaa loo diiday xilliga jimcadu ay jirto ayuu shaqadiisu xiranaya nacam wixii kasoo haray risqiga ilaahay raadsada nacam hadduu rabaa nacam fantashiruu fi lardi dhulka haku faafe ku faafa wabtaguu min fadli illaahi ilaahay fadligiisana raadiya ayb wadkurullaha ilaahay xusa kathiiran in badan qofkii markaa jumcada marka la adimo kadib ganacsado shilinka soo galo waa shilin xaaraan ah. shilin waqtigaa soo galaya shilin xaaraan ah beecuna waa beec xaaraam ah ayb xataa yan masaajidan labada jimco laga oogaayo labada jimco laga tukanayo laftirkooda yani masjid laba jimco in laga oogaa wax saxiixa ma ahna xataa hadduu doon ha yaraado maxaa yeelay xataa culammadu waxay isku hayaan jumcadu magaalo laba jimco ma laga oogi karaa laba meel ma lagu tukan karaa hadday magaaladu aada u weyn tahay iyo maahane yani haddii magaalada hal meel laysugu keeni karaa hal meel in jimcada lagu tukado sunnada saas soo ma garani masaajid laakiin keligiis in saddex jumco lagu tukado kasal iyo caajis unbaa laga qaadaya nacam ayb oo qofku inuu isdaayo yiraano midda labaad aan ku tukanaya nacam jimcadii maba loo soo horumarayo mogtaha dadadka ganacsada qaarkoodna waxay yeelaanba laba qofay isu kala qaybiyaan qof baa marka yani marka hore dukaanka iibinaya aadaankaa dhacaya xaya cala asalaa xaya cala alfalaax dukaanka weli waxbaa ganacsigaa socdo qofkan wuxuu leeya qofkii kalaa jiro salaada macan anigana midda dambaan aadaa hadhow midda dambe marka wadarul beyca aawo marka beeci laga tegay ilahay dartii looga tegay aawo qofku markaa taas maya inuu iska xiro dukaankan aada ilaahay dartiis saacad u xirto maxaa dhiboo ku jiraan bani aadamku feeri iimaan la-aantiisu meeshay gaarsiinaysa nacam afar iyo toban saac lix iyo toban saac baa dukaanka u furan yahay hal saac ilaa maalmihii kaleo dhan ba u furan yahay war maalinkan keliya ilaahay ma hal saac dukaankan u xiri weysa darteed maxaad marka ilaahay adoon addoonnimadii aawa marka ilaahay maxaa ugu tooran tahay wadkurullah qaar kalena waa beledka beled yani eh, xeelad badan iyo xeeladaysi badanaa la jooga diin dadku aysa usoo jeedinba nacam qaar waxaan aragnay iyaguna dadka weydiinayo dhahayo qof jumcada aysan ku waajibeynin haddii dukaanka uu iibinayo ka waran ay kuleeyihin nacam oo waa maa dumar oo kale nacam qofkaa meeqa dembibuu sameynaya fiir qof dumaruu dukaankii keenaya saacaddaas nacam kullu haada xeeladaysi ilaahay ogyahay waay nacam waxaas in loo iftoodo ma aha nacam dukaankan iska xira salaada aada in la yiraahdo waay nacam waxaan saacadda keliya maxaa ka dhumaya saacadda wadkurullaha ilaahay xusa kathiiran in badan markaa suuqa iska aada ilaahay iska ilow ma aha macnaheeda laftirkeeda ilaahayna xusa oo suuqii duca lagu galo u leeyahay inta aada ganacsanayso ad shaqaysanayso ilaahayna xuskiisa iska wad lacallakum tuflixuun wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam diimuhu waxaa weyaan islaamka waxaan ahayn beyna ifraad wa tafriid unbay ku jiraan kuwana waxaa weeyaan qofka dhan waxaa laleeyahay ruuxdiisaa la dhisaa adduunyadii oo dhan ka inuunan joogin oo kale laga dhigaa nacam buudiistaha oo kale nacam qofku wax awoodi karaba maba ahaba nacam maanta dhan socod iyo faker ilaahay ku caabud kabaha gashanin kana yeelin iyada dhanba waxaa weya waa awaamir qalafsanoo iska socoto waa keliya soo ma garan qofkii ma awoodi kara bani aadan waa nacam kuwo kalena waxaa wax awaamira maba lahaba nacam laakiin islaamkii ruuxdiina waa dhisaa qofkii adduunyada uu ku nool yahayna iska shaqaysana waa laleeyahay nacam marka labada in laysku daraa muhiim waxyaabahan kale macnuu maaha inaan leeyahay ruuxiyaadkay dhisaan maahane de waa ruuxdii waxaynan awoodeynin la dul saaraayo ruuxda kuma dhisanto taasoo oo kale marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam khayru yowmin maalin midda uu kheyr badanoo dalaacad caleyhi shamsu qoraxda ee kusoo baxda korkiisa yowmualjumcati weeyaan fiihi maalintaasaa khuliqa aadamu la abuuray wafiihi fiihi udkhila aljanna jannada maalintaabaa la geliyey wa fiihi maalinkaa dhexdiisaa ukhrija minhaa jannada laga soo saaray rawaahu muslim wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama man tawada-a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo uma ata aljumcata jumcada yimaado fastamaca dhageysto wa ansata dheg raariciyo haddana fastamaca dhageysto wa ansata dheg raariciyo maxaa laga wadaa inaa iska dhegey qofku waxaa dhici karta inuu wixii maqlaayo laakiin qalbiga meel kale uu jiro insaadku waa dheg raaricin yani khushuuc iyo yani maqal iyo inaad ku dhageysato tadabur dadkana waxaa laga rabaa marka khadiibkuna de dadka dikriga ilaahay inuu usheegaa laga rabaa nacam dadkiina waxaa laga rabaa dikriga alle inay dhegeystaana laga rabaa nacam khadiibkiina hadduu baab kale la galo nacam waxasaga dantiisa ou la galo iyo afkaar ou la galo ma fiicna nacam ayb walidaalika saxaabadu yani dadkii taabiciinta ah qaarkood marka ay ninka amiirka ah markuu khudbada akrinaya baab kale hadduu iska galo umaradii bani umaya waxay samey jireen cali ayay khudbada iyo aalu beytka nebiga ay khudbada ku gaari jireen ku wax ka sheegi jireen meelahaasoo kale markay taabiciintu maqlaan oo kale qaarkood waxaa laga soo raray inay dhihi jireen idaa laqa alimaamu falqu naam imaamku haddii uu laqwi sameeyo idinkan laqwi iska samey iska sheekaysta idinkan maxaa la dhegeysanaa marka madad muslimiin cayadooda la dhegeysanaa marka naam maa la raba taas lama raba dhac qofku marka waxaa weya inuu khudbadiisu inay ku salaysnaato qawaacid nabiga caleyhi isalaatu wasalaam dadka wuxuu kala hadli jiray qawaacidda islaamkae waaweyn yani marba mawduuc inuu usoo qaato mawduucaasoo noloshoodii iyo aakhiradoodii iyo anfacayo khudbaduna aynan dheeraanino inay gaabnaato nacam oo xadiidkii wuxuu ah ina duula salaati rajuli waqisara khudbatihi mainatu min fiqhihi qofka khudbadiisa gaabnaanteeda iyo yacnii salaadiisa dheeraanteeda calaamad fiqigiisa tusaysa mimbarka hadduu iska saarnaado un qofka saacad iyo laba saac iska saaran yahay umaradii umaradii bani umaya qaarkood waa samey jireen xajaaj ibnu yuusuf oo kale mimbarka intou koro ayaa casirka lagu gaari jiray ilaa casirka qudba wadaan markaas taabiciintii qaarkood fadhi bay ku tukan jireen ishaaro duhur bay tukanaayeen casri bay tukanaayeen qudbadii baa iska socota weli nacam marka waxaasaa jiri jireen qofku marka hadda waqtiyadan weliba waxaa dhici karta dadku inay iska shaqaysan lahaayeen danaa ka dhacdo nacam khudbadii in lagu dheereeya maa qofka waxaa dhici waswaas inuu ku tukadaba nacam saacad baa loo qabtay saacadiiyo soo baxay shaqada usoo khudbadii darteed usoo baxay masaajidka ha ka eriyin adiga nacam khudbada usoo gaabay shaqadiisa si oo u tago haddii kale masaajidkiiba u dhaafaya marka dambe nacam saddex jumco ka tegaya adaa lagu haystaa dembigeeda marka nacam marka dadka khudbada akrinaa inay taas fahamsanaadaan aaday muhiim u tahay qofku inuu iska kaafil yahay iska dhoohan yahay lama raba nacam oo masaalixda dadka uunan fahmeynin aada iyo aaday u daran tahay waxaa kaloo qofkii laga rabaa sidoo kale khadiibka ah khudbadu inuu marka khudbada dhexdeeda inuu macruuf nabiga macruufka ku fari jiray munkarku ku reebi jiray qof baa soo galaya maalan dadku ka tatilaabsanaa nin baa soo galay dadkiibuu ka tatilaabsaday soo khudbadii wada markaasuu yiri ijlis faqad aadeyta warniyow fariiso dadkii waa dhibtay waxaa kaloo iyadana uu yidhi baa soo galay waa iska fariistay ma tukanin qum yaa sulayg istaag buu yidhi asallayta yaa sulayg ma tukatay maya buu yidhi qum fasalli istaaga tuka buu yidhi labadii ragcoo tukaday marka marka wixii macruufa khudbada dhexdeeda in lagu sheego dad hadlaayo iyo dad wax isku dhufanayo iyo oo gacmaha ka ciyaarayo iyo jooji inuu imaamkii macruufki inuu faro munkarkii khudbada dhexdeeda oo dadka uga reebo waxyaabahaas o dhan baa la rabaa waxa uu ka hadlaayo baahideeda inuu qiyaaso nacam oo cibaadatulwaqti waqtigan dadku maxaa munaasab u ah nacam khudbadooda munaasab a ah, taa inuu usheego nacam ilaa yani maanta dhan uun inuu ka hadlo waaqic iyo yani intay ka dhacday kana la yeelay saana waxaan lagu sameeyey wax dadkuba ay ogyihiinba iyaguba keliya maahan yani in khudbadii looga hadla loogaga hadla iyadana nacam khudbada waxaa kaloo kamid a waa lagu roob doonaa dhexdeeda abaaroo kale markay jirto nabiga inta loo yimaaday ayaa nin reebaadiye oo usoo galay ayaa waxa uu yihi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubul jidadkii waa go-een ilmihii waa baaba-een abaar fadcu llaha yuqiitunaa rasuulka ilah ilaahay noo bari buu yihi ilaahay buu nabiga beriyey rasuulka nabiga sal l slam ilahay buu beriyey allahuma aitnaa allahuma akitnaa buu yihi marka waa lagu roob doonaa khudbada dhexdeeda nacam dadka muslimiintana waa looga duceeyaa shidada iyo dhibaatooyinka muslimiinta haysta iyo waxyaabahaas nacam ducada iyo markuu duceynayo istisqaha marka laga reebo roob doon hadduu sameynayo gacmaha kor u qaadaa laakiin wax aan roob doon ahayn gacmaha kor in loogu qaado sunna ma aha nacam maxaa la sameynaa gacantaas keliya fartaas keliya buu saa dhahaya allaahuma ducadii marka waa duceynaya haltaa halkaas farbis ayb saxaabada marka aada bay ugu aadaeyeen ninkii macnaha reer bani umaya ninkii ahaa markuu khudbada soo mimbarka saaran buu gacanta iska taagtay markaasuu wuxuu yihi khayaba allaahu haatayni lyudayatayni labadan gacmood ee yaryar allah hoojiyo yii ayb nebigaan soo gaarnay khudbad aan ka aragnay yii fartaan ma dhaafsiin jirin inuu kor u qaadayo waxaasoo dhan marka khadiibku inuu qofku intaanu khadiib noqonin waxaan fahamsan yaha laga rabaa lidalika kitaab waxaa ibnu cadaar tilmiidu nawowi imaamu nawowi imaamkan hadda aan akhrisanayno ardaygiisi ibnu cataar kitaabu ka qoray layla adabu lkhadiib khadiibka aadaabtiisa ayuu kitaab ka qoray aada yacni kooban oo aada jaamic oo ah. qofka inuu akhrista muhim aaday muhiim u tahay ayb marka wuxuu yihi fastamaca dhegeysto waansata dheg raariciyo gufira lahu waa loo dhaafaa maa beynahu iyo wa beyna aljumcati inta udhexaysa isaga iyo jumcada iyo jumcada kale jumcadaas iyo jumcada kale iyo wa ziyaadati ayaamin saddex maalmood oo dheeraada <coughs> waman masal xasaa quruuraxa qofkii taataabtana faqad laqaa waa laqwiyey laqwi buu la yimid ninkii dhagaxyada yaryarkee quruuraxa masaajidka ku daadsan oo kale qofkii saa isugu dhudhufto oo taataabto laqwi buu la yimid lamida maalan qofka tusbaxa ka kalow kalow seenahay nacam khudbadii buu dhegeysanaya ka tusbaxibuu kalow kalow kalow kalowka seena biqadi nadar can yani qaadashadiisa mise waa bidco hadda taa anagu ka hadlimayna laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay tusbixu in qalow qalow laga siiya maahan khudbada markay socoto waxaaga dhan meel dhigo ku aruursa meel khudbada keliya dhegeyso khudbada marka lagu jiro laqwigan marka hadal oo dhan waa la diida qur-aan ma la akri karo macruuf lama fari karo munkar lama reebi karo khudbada unbaa la dhegeysanaa bis qof hadduu soo galo ka waran marka asalaamu calaykum uu yirahdo inuu dadka salaama ma aha qofku markuu soo gala nacam in dadka uu salaama ma aha waa iska soo galaa keliya hadday dhacdo laakiin inuu soo galoba asalaamu calaykum uu yiriyo kale waxba laga radin maayo culamada qaar saasay le qaarna waxay le ishaara looga radinaa nacam ishaara saasoo kale in la yirahda ibnulmundirka ishaaradaas waxaas buu sheeg ayuu sheegaa ayb qof hadduu hindhiso alxamdu lilah yirahdana yarxamuka allah la dhihi maayo maxaa yeele ma aha in lagu hadla maaha qur-aankiiba iyo waxaa dhan baa la diiday waxyaabahaas dhan marka qof haddii oo hadlayo laba qofoo sheekeysanaysa hadda aragta war hebelow aamus ma banaano iyadana nacam qofkii sidaa yiraahdo faqad laqaa isagana laqwiibau ku dhacay laakiin waxaa banaan ishaare in wax loogu sheego nacam oo dadki in la yiraahdo saas in la dhaho aamusa loo tilmaamo saa in la yirahdo nacam ibnu cumar markuu arko dad sheekaysanayo dhagax buu intuu saa ugu tuuro markay soo jeestaan ayuu saas dhihi jira saasdhiijira way banaantaha nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala salawaatu lhamsu shanta salaadood waljumcatu ila ljumcati jumco ilaa jumco waramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaan <clears throat> mukafiraatun weeyaan kuwa dhaafo dembi dhaaf weeyaan maa beynahuna inta udhexaysa ida jtunibat ilkabaa'iru haddii kabaairta laga dheeraado haddii kabaairta laga fogaada laakiin rawaahu muslim waana soo mara xadiidkan oo kale wacanhu can ibni cumara radia allahu canhu anahumaa samica rasuul allahi bay maqleen sala allahu alayh ali wasalam yaquulu isagoo dhahayo calaa acwaadi mimberihi mimbarkiisa alwaaxiisa korkiisa calaa acwaadi mimberihi nabiga mimbarkiisa qoryihii oo ka samaysnaa dushooda yani asagoo mimbarka ku taagan unbaa laga wadaa mimbarka jumcadaa lagu akhriyaa nacam waa meesha imaamku uu koro wa nacam mimbarka nebiga intaanu loo sameynin ka hor geed timir ayuu iskaga cuskan jiray geed timir jirideeda jiriddaas iska cuskan jiray markii dambe ee mimbarka loo sameeyey ayuu ka tegay geedii mimbarkiibau koray mar allaale markuu mimbarkii koray ayaa geeddii iska qaylisay geeddii waa iska olashay neef geela sida u baroortoo kale ayay u qaylisay markaasuu nabiga inta u yimid oo salsalaaxay markaasay xasishay xadiis bukhaari iyo muslim way warinayeen marka culamada waxay yidhaahdeen marka waxay u hilowday wacdigii iyo khayrkii nabiga uu ku sheegi jiray geedda dusheeda nacam ay xasanulbasri marka wuxuu dhihi jiray geed haddii ay sidaas u saameysay wacdigii nebiga oo saa u saameeyey bani aadam maxaad umalaynay buu yiri marka nacam bani aadamkii maxay usaa muxuu wacdigi u saameeyey la-yahay marka haddii geedihii ay wacdiga sidaa u saameynaymarka markii mimbarka loo sameeyey mimbarkiisu saddex darajo ayuu ahaa nacam saddex jaranjaro ahaa nacam sidaasuuna sunno ku yahay mimbarka nacam mimbar marka aada u dheerna lama rabo oo qofka aan qofki aan fiirin karinba nacam mimbarada qaarkood qofku waxaa weya ma'muumka markuu imaamka fiiri is yiraa maanta dhan sidaaba u fiirinaya nacam cirka u fiirinaya ma fiicna mimbarada qaarkoodna waxa weeyaan safka hore ayay soo gelayaanba nacam mimbarkii baa la dheereynaya safkii hore u kala goynaya nacam safkii hore qeybna xaggay uga jiraan qeybna halkan ma ahan iyadana sida in la yeelo wuxuu yihi marka mimbarkiisa korkiisa isagoo saaran layantahiyana way ka harayaan oo ka harayaan aqwaamun qolo can wadcihim sagootintooda aljumucaati ay sagootinayaan ka tegista yani ay jumcada ka tegayaan aw amase la allahu ilaahay waa daboolaya calaa quluubihim quluubtooduu daboolayaa uma markaa <coughs> uma markaa dabadeed layakuunana ahaadeen oo ahaadeen min alhaafiliina ayay <coughs> ahaanayaan aafiliinta dadka haafiliinta ayay ka mid noqonayaan markaas rawahu muslim waxaa laga qaadanaya marka qofku inay <coughs> jamaa jumuucaadka qofka sagootinaya ka tegaayo qalbigaa ilaahay ka daboolaya xadiid kale wuxuu ku qeydayaa saddex jumco xadiidkana saddex jumco ayuu kuqayayuu ku qeydayaa rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhumaa marka dadka aan jumcada jumcada yacni aan dar yeelaynin aad aada yacni arrinkoodu aada u halis u yahay wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa jaa axadukum midkiin haddii uu yimaado aljumcata jumcada hadduu imaanaya falyaqtasil hasoo qubaysto midkiin hadduu jumcada imaanaya hasoo qubaysto qubayskan marka waajib mi amase sunna mu-akada weeyaan culamada qaarkood waa waajibay dhaheen amarkaan ana daliil uho falyaktasil hasoo qubaystaa layiri qaarna waxay yidhaahdeen haddii xoogaa shiir iyo yacni dhidid iyo saasoo kale uu leeyahay qubaysku waa waajib markaas haddii kaloo aanu shiirayninna dhib ma laha waa sunna qubaysku markaa xadiid marka waa kana iyo xadiidkii kale ah quslu yowma ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim qubayska jumcadu waa waajib qof kastoo qaangaara qubayskaas marka saxaabadu aaday uga fakeri jireen oo yacni cumar oo mimbarka saaran ayaa cuhmaan buu arkay oo waqti dambe isagoo mimbarka markuu soo koray yimid markaasuu wuxuu yihi maxaad saacaddan u socotaa markaasuu yihi waa iloobay buu yihi nacam wax kale maba maqal aadaankii unbaan maqlay waa iska soo orday masaajidka unbaan soo galay sooma qubaysaninu yihi xataa markaasuu wuxuu yihi ooma waysaqaad keliya ku gaabsatay buu yihi marka waana ogtahay nebigu inuuna amray qubayskeena marka shayga oo qudbo u gooyey oo meeshaas uga dhex hadlay wax saalan maaha say laftirkiisa nacam ayb qofka marka inuu soo qubaysto weeyaan salaada waa ansaxaysaa laakiin qofka haddaanu soo qubaysano laakiin weyse qaato salaad salaadiis waa ansaxaysaa hadii marka qofka oo xoogaa marka dadka ay dhibsanayaan oo kale shiir iyo wax lamid ah inuu iska soo qubaysto isbarafuumiyo oo jumcada saa ugu soo labisto weeyaan mutafaqu calayhi wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula lahi sal l slam qaal guslu yowmi ljumcati maalinta jumcada qubayskeedu waajibun waajib weeyaan calaa kulli muxtanim mid kastoo qaangaara dushiisa ayuu waajib ku yahay angaarka waa midka de jumcada laga rabo dabcan haweenku ayagu jumco laguma laha marka saa darteed waajib kuma ahan qubayskaani almuraadu bilmuxtalimi albaaliqu weyaan midka qaangaarka walmuraadu bilwujuubina wujuub ikhtiyaarin waay waa sida la doortay sunna mu-akada yani ka qowli rajuli lisaaxibihi ou dhahayo kale qofka yani saaxibkiis oo ku dhahayo xaquka xaqaada waajibun calaya waa dushu ii saaran yahay yani ade xaqaaga dushu ii saaran yahay oo kale waay wujuubka hadda la sheegayo marka waa suna mu-akada buu leeyahay qubaysku marka wacan samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal l slam kanaa tilmaamaya marka inuu sunno yahay man tawada-a yowma aljumcati maalinta jumcada qofkii soo weyse qaato fa bihaa ay fa biruksati ruksadii ayuu akhada qaatay wanicmat wa nicmati ruksatu ruksadii ayaa wanaagsanaatay waman iqtasala qofkii qubaysto falguslu qubayska afdalu fadli badan qofkii qubaystana qubayska ayaa fadli badan marka waa ka qubaysku marka inuu sunaya jumcada marka qubayskaasna waa ugaar oo maalinkaas yani usbuuca maalinta jumcada qubaysku waa sunno asaga nacam in lala yimaado wacan salmaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama laa yaqtasilu rajulu nin ma qubaysto yowma aljumcati maalinta jumcada wayatadaharu ma soo dahaaro qaato ma stidaaca intuu awoodo min duhrin dahaaro ah wayadahinu ma soo subkado min duhnihi yacnii ma soo dhaashado ama ma soo subkado min duhnihi yacnii subagiisa ama yacni saliiddiisa sooma marsado aw amase yamasu ma taabto min diibi min diibi beytihi gurigiisa barafuunka yaallo uma yaqruju markaa uu soo baxo falaa yufariqu ounan kala geyneynin bayna thnayni labo laba qofood inaad kala geysa maahno iga wareeg saasoo kale intaad kale tiraa dhexdooda aad jiirta lama rabo uma markaa dabadeed yusallii tukanaayo maa kutiba lahu wixii loo qoro isaga uma markaa dabadeed yusallii aanu tukanaynin maa kutiba lahu wixii loo qoray uma markaa dabadeed yunsitu uma yusallii tukanaayo maa kutiba lahu wixii loo qoray uma yunsitu dheg raaricinayo idaa takalama alimaamu imaamka hadduu hadlo ilaa haddii uu jiro qufira lahu waa loo dhaafaa maa beynahu wa beyna aljumca isaga iyo jumcada inta udhexaysa jumcada iyo wa beyna aljumcati alukhraa jumcadii kale rawahu lbukhaariyu dembi dhaafkaani marka wuxuu ku xiran yahay intaana waxyaaboodoo lala yimaado qubays dahaaro qofku inuu kareem ama yacnii wax soo marsado saliid iyo barafuun uu soo marsado laba qof inuusan kala leexleexinin sunnooyin inuu iska tukado wixii ilaahay uu waafajiyo imaamku markuu soo istaago khudbada bilaabo shibtiisa uu yihahdo dheg raariciyo intaa markuu isku daraa dembi dhaafka uu helayaa nacam haddaad mid iskaga tagtana dembi dhaafkii waa weyneysaa nacam ma waa sidaa marka ayb qowluhu wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlah sal l slam qaal man iqtasala yowma aljumcati qofkii soo qubaysta maalinta jumcada gusla aljanaabati janaabada qubayskeedao kale uma raaxa caraabo fi saacati اlulaa saacadda hore soo kaco soo baxo saacadda hore marka waxaa laga wadaa waa saacadda koowaad waa qoraxda markay soo baxdo saacadda koowaad hal saac wa fa kaanamaa si waxuu lamid yahay isaga oo qaraba ilaahay ugu dhowaaday badanatan hal geela sadaqadeed isagoo ilaahay ugu dhawaado kale la tahay ayb waman raaxa qofkii soo caraabo fi saacati thaaniyati saacadda labaad fa kaanamaa qaraba baqaratan isagoo yacnii sac alla ugu dhawaaday oo kale waman raaxa qofkii soo baxo fi saacati thaalitati saacadda saddexaad fa kaanamaa qaraba waa isagoo alla ugu dhawaada kabshan yacnii eh, kabshan neef wan yani kabshan wan aqrano oo geysana marka waman raaxa fi saacati araabicati saacadda afaraad qofkii yimaado fa fakaanamaa qaraba waaba isaga oo dhaweeyey alla ugu dhawaaday dajaajatan digaag waman raaxa fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad qofkii yimaadana fi sooc raabana fakaanamaa waxuu lamid yahay qaraba baydatan ukun qof la baxay oo kale faidaa kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo saacaddii lixaad markaa moogta saacaddii lixaad imaamku waa soo istaagaya meesha xadarat xadarat ilmalaa-ikatu malaa-igtii way xaadirtaayo way timaadaa yastamicuuna iyagoo dhegeysanayaan adikra dikriga waxba marka mahelaya qofka lix saac soo ordo mutafaqun calayhi saacadda koowaad saacadda labaad maalinkii baa waxaa loo qeybiya labayo toban saac lixda saacoo dambe duhurku waaba ka dambeysaa ma ogtahay lixda saacoo hore soo qabsa marka hal saac laba saac saddex saac afar saac shan saac shan saac ninka yimaado ukun isagoo la baxayo lix saac ninka yimaadana waxba male maxaa malaa-igti waaba timidba markaa imaamkiina mimbarkiibu khadiibkiina mimbarkiibu istaagaya saacadda marka carabigu saan waay marka saacadda carabigu qoraxda lala ay la socotaa hal saac laba saac saddex saac afar saac shan saac lix saac toddoba saac sideed saac sagaal saac saasay u socotaan amaa saacaddan kaleo yacnii oo eh, lixda saac maalmeed oo kale labayo tobanka laleeyahay saacad faranji waa iyadan waa faranji saacaddiisu adduunyadana hadda taas iskaga batayba nacam taas iskaga badatay hadda adduunyada masaajidda dhulkan xijaaz iyo qaarkood waxaad ku arkaysaa labadii saacad waa isku garab dhegan yihiin nacam saacaddii carabteed hore iyo saacaddan labada waa laisku agdhejiye nacam laakiin hadda tii kaloo yani saacaddii carabigii ahayd baa ma lagula ayaynan dadku badanaa fahmeynin naam qowluhu gusla aljanaabati ay guslan ka gusli ljanaabati yacni soo qubaysto qubays qubayska janaabada oo kalea fi sifati xagga sifada janaabada see looga meyrtaa marka sida janaabada u meyranaya see looga meyrtaa janaabada qofku yacni wuxuu dhaqayaa yani waa sijoonaya xubinti xubnihiisa hooseo dhan buu dhaqayaa iyo meelaha laalaabyada hoose gacanta sayna na dhow uga gaarin waa weyse qaadanayaa markuu weyse qaata kadib waa qubaysanaya sida janaabada looga mayrto o kale waa sunna saas haddii aada adigu iska mayratood niyeysato inaad jumco qubayskeed qubaysanaysood biyihiina isgaarsiisidna waa khalaas wa canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam dakara yowma aljumcati buu sheegay faqaala waxau yihi fiihi saacatun saacad baa ku jirto dhexdiisa laa yuwaafiquhaa uunan waafaqaynin cabdun addoon muslimun muslim ah wahuwa isaga oo qaa'imun taagan yusallii tukanaya yasalullaha la su-aalanaya shay-an wax ilaa acdaahu iyaahu ilaahay waa siinaya waxaa wa ashaara biyadihi gacantiisuu ku ishaaray yuqaliluhaa isagoo aad u yaraynayo muttafaqun calayhi saacaddan marka intee waa goorma marka maalintay ku dhex jirtaa laba qowl ayaa ugu dhow oo nas ku soo arooray nusuus laba qowl in la yiraahdo markuu imaamka mimbarka soo koro ilaa inta salaada ayay ku dhex jirtaa xilligaa salaad laguma jireen wahuwa qaa'imun yusaliya halkaana laleeyahay salaad waa lagu jiraayo salaad baad sugaysaa adiga shalay waxaan soo marnay qofku intuu salaad sugaayo salaaduu ku dhex jiraa waxaa ka faa-iideysan kartaa marka imaamku markuu fariisto oo kale labada qudbo dhexdooda oo kale inaad duceysato duca yar duceysato ee marku salaada imaamka khudbada wada ma ducawaaba lagaa reebay iyadan ayb inta uu imaamku markuu assalaamu calaykum yiraaho mimbarka soo koro mu-adinka intuuna aadaanka iyo bilaabin waxaad ducaysa karta iska ducayso sidaa uun meelahaas ka fiirfiiri salaada dhexdeeda ku ducayso iyadoo laftirkeeda waqtiga weli waa ku jiraa bacda alcasr waqtiga labaadee soo aroora waa bacda alcasr bacd alcasr ilaa qoraxdu ay ka dhacdo jumcadana salaada saacatulijaabada waxay ku dhex jirtaa meelahaas dhexdeeda iyadana marka alcasr lama tukado sunno see lagu waafaqayaa cabdullahi bnu salaam baa la weydiiyey marka xadiidka warinaya markaasu wuxuu yidhi haddii aad salaad casir tukatood maqrib masaajidka ku sugaysid anta fii salaatin salaad baa ku dhex jirtaa adiga nacam marka qur-aan iska akriso iska duceyso inaa waafaqdaa la arkaa salaada nacam saacaddaas inaad waafaqdaa la arkaa ilaahayna marka khayr addunya mid aakhira ilaahay weydiiso muttafaqun caleyh wacan abi burdata bni abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala qaala cabdullahi bni cumar waxau yihi radia allahu canhuma asamicta abaaka aabbahaa ma maqashay iyo xadiid isagoo ka sheekeynaya can rasuuli illahi sal ly slam rasuulka fii shani saacati ljumca jumcada saacaddeeda shanigeeda yani ibni cumar baa abuu burda sidaa ku dhahayo abuu burdana waxaa dhalay waa ina abi muusa alashcari abuu muusa alashcari baa dhalay markaasu ibnu cumar wuxuu le aabbahaama ka maqashay asoo saacatulijaabada jumcada ka sheekeynayo qaala waxau yihi qultu waxaan ihi nacam haa samictu yaquulu waxaan maqlay nebigu isagoo dhahayo <coughs> abuu muusa oo dhahaya samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquulu isagoo le hiya maa beyna an yajlisa alimaamu hiya iyadu maa beyna an yajlisa alimaamu imaamka intu fariista inta uu fariisto u udhexaysaa ilaa an tuqda salaatu inta salaada laga dhameeyo rawaahu muslim taasay ku dhex jirtaa waa taa marka ta kale casirka iyadana waa soo aroorta waa saxiix wa can aws bni aws radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa ugu fadliga badan yowma aljumcati maalinta jumcada weeyaan fa akhiruu badiya calaya aniga korkeyga min asalaati fiihi min asalaati salli anin laygu salliyo korkeyga badiya fiihi maalinkaa dhexdiisa jumcada maalinkeeda goormu bilowdaa marka jimcadu waxay bilaabataa markay qoraxda dhacdo qamiisti qamiis markay qoraxda dhacdo jimcaa lagu jiraa nacam ayb qofka hadduu doono alkaaf waa iska akri karaa habeenkaas nacam soo ma garana waa marka qofku marka jimcadaas habeenkaasba dou nebiga isaga saliyo salliga nebiga badiyo iyo waa fiican tahay nacam ayb asxaabtiina waa ku salin jireen nebigana waa ka amrayaba nacam salliga nebigana hadda waxaa weya salliga nebiga soo kuma amriy sifadaa ugu salinaysana isaga ka qaadan ayb soo ma garanin marka waxaa weeyaan habeenka jumcada iyo maalinka jumcada nebiga lagu sallinaya waxaa weeyaan intaad masaajidka kusoo hormarto salliga nebiga badi waa la yaqaan salliga nebiga allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed kama sallayta calaa ibraahim ilaa aakhirihi allahuma salli wasalim calaa sayidina muxamedin allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbihi nebiga iyo aalkiisa salligooda adugu ku salli sifo gooniya marka ma aha waa sifadaa un ayaad ula imaaneysaa yani adaana ku salinayo lama sheegin nebiga asxaabtiisa intay jamaaca iskugu yimaadaan nebigan ku wada salinayna inay yiraahdaan lama sheegin nacam ayb waxyaabahan marka dadka lagu dhibaayo ma banaana ayb qaar marka ayagu waxay bay leeyihin jumcada nebiga in lagu salli axaadiidtan bay ayay axaadiidtaanay keenayaan maxaa loo diidaa salligay kule salliga lama diidana habkaad u wada waa wax la diidan yahay man habka ay u wadaan waa sidee waxay yeelayaan marka habeenka jumcadii ayaa waxaa weeyaan intay iskugu yimaadaan kulan ayaa nebiga lagu sallinayaa markaasaa salliga nebiga iyo keyrkiis waxyaabo badan baa laysku dhex darayaa oo shirkiyaad iyo waxyaabo kale isugu daran marka hadhow waxaa imaanaya marka qasaa-id baa la akrinaya dad ay tiriyeen qofkaa nebiga ninkii raba inuu ku salliyo gurigiisa ha iska taga ha ku salliyo masaajidka ha ugu salliyo yaa sariirtiisa soo jiifo nebiga ha ku salliyo asxaabtii iyo nebiga miyaa intay meel iskugu yimaadaan xadray jireen bal xatrada imaamu shaafici waxa ku tilmaamay wax aan la aqooninba inay ahayd buu sheegay qofku marka salliga markuu sidaa ula imaanayo shirki salli ma aha isagu nacam qaar marka waxaan ognahay jimcada oo kale nebigan ku salinaynaa bay leeyihiin cadirkii iyo kale la akrinayaa cadirka hadhow marka waxaa ku sida cabaar loo wado yaa la istaagayaa nacam waa la istaagaya cabaar baa marka istaaga qasadhowr qasaa-iddu iyagoo dhowra istaag ku socotaa maxaa ka dambeeya marka istaaga waxaa ka dambeeya nebigiibaa in nebigu inuu soo gelayo xalqada imaanayo aaminsan yihiin oo nebiga xalqada loogu xatreeyo kasoo qeyb galaa bay kuleeyihiin nacam waana nool yahay xadradiiba wax ka gala qaar waxaa laga yaaba inay boos u baneeyaanba nacam boos banaanay banaynayaan nacam nebiga markau noolaaba maba xadray jirin hadda macaa xatrada xaggay loo wada hadduusan nebigu nool yahay salaadaha iyo mau imaado salaaduhu nebigu jeclaabee nacam nebigu salaaduhu aada u jeclaan jiray salaadaha mau yimaado dadka salaadaha ka bixiya nacam nebigu marku dhintay noloshiisa farqiba udhexeeya geeridiisa iyo noloshiisa farqiba udhexeeya qabrigiisuu ku nool yahay nebiga hadda laakiin xayaatadiisu ma shabahda xayaatadan oo kale ma shabahdo sababtoo ah markau noolaay ninkii arka saxaabi buu noqonayay hadda ninkii nabiga qabrigiisa taga saxaabi mau noqonaa ma noqonayo saxaabi su-aalaha nebigaa la weydiin jiray markau noolaay rasuul yaa rasuulallah masaladan maxay tahay nebigu markau dhintay kadib asxaabta masaa-il badan bay isku qabteen qabrigiisa intay tageen an lahaayo iyagoo dhahay yaa rasuulallah na kala bixi masaladan isku haynaayo maamulkii dhammaay abuubakaraa la wareegay rasuulka sal l slam ciidanka asagaa diyaari jiray aawa rasuulka sal l slam lama arkin asoo jihaadka ka qeyb galaya markau dhintay kadib marka qofka dhahaya nebigu ma dhimanin qof iska wara waa shibhi majnuun oo kale wa waxwaalan oo kale wa sababtoo ah nebigu meeshuu ku duugan yahay la yaqaano qabriga rasuulka madiinu ku yaalaa nacam ma dhimanin marka maxay tahay marka yahay fa aktiruu calaya aniga ku badiya korkeyga min asalaati salin fiihi maalinkaa dhexdiisa laygu salleeyo fa ina salaatakum salaadiina macruudatun calaya waa la ii bandhigayaa salligiina waa la ii bandhigayaa uu leeyahay haddaad nebiga halkan uga salliso salligaaga waa la qaadayaa loo geynayaa walidaalika yani ninka qabriga nebiga ag joogo iyo ninka inta nebiga uga sallinaayo salliga waa wada gaara rasuulka sal l slam sidaa darteed alxasan bnu lxasan ibn alxasan ibn cali bn abi aalib nin awlaadii xasan ahbaa wuxuu arkay nin ayaa meelbaa marka uu ku jiray marka nin baa marka wuxuu martiqaad iyo cunta iyo qabriga nebiga agtiisa iyagoo joogo yaa warkaaley buu yihi ila cashay markaasuu wuxuu yidhi aniga maya qabriga agtiisaa nebiga inaan ku salliyaan raba halkaa iska joogo markaasuu wuxuu yidhi kaalay maa anta waman bil ilaa sawaa kaalay halkaanba nebiga uga salli buu yihi adiga iyo ninka andalus jooga isku midaa utihiin nebigeena andalus ninka uga soo sallinayo waa gaara salliga nebiga adna waa gaara kaagina rawaahu abu daawuuda baa wariyey biisnaadin saxiixin buu ku wariyey ibnu xibaanna waa saxiix yeelay iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay wabilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi wsaxbi wslem